كان باب وباب fii icraabi lmuhanaa muhanaha icraabkiisii ayuu u baab yahay baabun haadaakanu baabun waa baab fii icraabi lmuhanaa muhanaha icraabkiisiiyuu u baab yahay alfaada la ecraabo laba loo qaybiya kuwa asal la ecraabo iyo kuwa niyaabo la ecraabo labadaasaa loo qaybiyaa kuwa asalka la ecraabo lafdi kasto oo marka la rafcina dama lagu rafciyo asala la ecraabay lafdi kasta oo marka la nasbina fadxa lagu nasbiyana asala la ecraabay lafdi kastaoo marka la jeraya kasra lagu jerana asala la ecraabay lafdi kasta oo markii la jasminaa sukuun calaamad looga dhigana asala la ecraabay afartaas wax alla wax ka soo haray baabu niyaabaa la yidhaah waa toddoba baab toddobadii baab hal baabaan soo qaadanay oo asal abwaabu niyaaba u ahaa waa asmaau sitte xaalatu rafca waxaa lagu rafcinaya wow naa'ibatan can اdama xaalatu nasbana alif naa'ibatan can اlfatxa xaalatu ljarna ya naa'ibatan can اlkasra baabkii labaadoo baabuniyaabaa waayo masanu baabkii labaad oo baabuniyaabaa weeyaan waxa weeyaan musanaha musanaha musanaha waa wixii laba tusa wixii laba tusa isilaaxan waxaa la ihahdaa maa dalla calaa inayni bziyaadaةi أlف وnuuni fي aakiri fي xaalaة الrafc ka زaydaani wayaain وanuuni fي aakiri fii xaalatay الnaصb واljar waa lafdii laba tusa kuna tusa ziyaado ka gasha aakirka oo waxa weeyaan alif iyo nuun ah xaalatu rafco xaalatu naصbi iyo xaalatuljarna ya iyo nuun taasaa la yidhahdo mufana marka hadda waxaan leenahay musanna waxaa la yidhaahdaa maa dalla calaa snayni biziyaadati alifin wa nuunin fii aakhirihi ziyaado oo alif iyo nuunaho caaqibka ka gasho hadda sinwun laan sinwaanu laamo fara badanoo mataana musano maaha sinwaanun waxaana lagu siyaadiyey alif iyo nuun soo maha zaydun zaydani laba zayday noqon xayse farqiga udhexeeya oo kaasna ka dhigaya jamac kana musanaha ka dhigaya waxay tahay waxaa farqigaah u dhaxeeya sinwun waa hal laan oo geed mataan keligiis hal jirida leh sinwaanun laama fara badanoo mataanaha oo salka ka soo wada baxay sinwaanun alifka iyo nuunta ku jirtaa waxaa loo keenay liajli اljamci faqad jamacnimo darteeda loo keenay wax kale looma keenin laakiin fiiri zaydani alifta ku jirta liajli tasniya looma keenin kaliya waa naaibatan can dama waxa weeye niyaabo icraab weeye xarafkan ah, xarfu icraab weeye laakiin nuuntaas iyo aliftaas ayuu xarfu icraab maaha maba loo keeninba icraab waxaa loo keenay liajli jamc bes ama zaydani alifta ku jirta waxay u timid liajli tasniyana waa u timid waxa weeye naaibatan can damana waa nuunta ku jirta zaydani liajli tasniya waa tahay naaibatan cani tanwiinina waa tahay oo ciwadun cani tanwiin waa ta la yidhaahdaa marka liajli tasniya xataa looma keeno kaliya ee laba macno mid walba isla wadataa laakiin sinwaanun waxa weya alifka nuunta ku jirta wax kale looma keeno liajli jaqi walidaas saa daraadee icraabka isagoo xarakaha aakirkala saara sinwaanun sinwaanan sinwaanin alale waa kaasaa markaas farqigaasa udhaxeeya musanaha waxaa loo shardiyaa koob iyo toban shardi koob iyo tobankii saddexdaas bayd inu kugu soo jamciye saddexdaas bayd oo laba bayd kulli aad aynu wada garanayeen addaan umalaynayo horay weligeed la sheegi jiray baydka kalena waa ku dar shardulmusana an yakuuna mucrabaa ومفrda منkرا ma رkiba موaaفقا في اللفظ والمعنى لh مماثل لم يغن عنه غyره ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستقرقا في النفي نلت الأمل koob iyo tobankaa shardiya loo shardiya ism kastoo la tasniyeynayo koob iyo tobankaa shardi waxaan laga helina ma banaano in la tasniyeeya koob iyo tobankaa shardi shardiga koobaad shard الmuثanى an yakuuna mcraba waa inuu mcrab noqdo waxaa baxay mabni mabni lama tasniyeeyo ad aragto daani labadan taani labadan alladaani labadii allataani waxa weeyaan waa siiqooyin loo dejiyey musanaha ee musana xaqiiqa ma musana ma ahan waxa weeyaan ismu shaaraha marka la leeyahy daani labada waxa weeyaan mudakerkaa labada muanadkaana laleeyahay taani marka ismawsuulka laleeyahay alladaani labada mudakerkaa labada muanadkana allataana laleeyahay musana ma ahan lamana yidhaha musane ee waa siiqatu waxa weeye litadula cala tnayn siiqe loo dejiyo iska madniya oo loo dejiyey weeye marka shardi waxaa ah inuu mucrab yahay mabnigu musane lama yidhaahdo waa koo waa shardiga koobaad waa mufradan waxaa shardiga ah inuu mufrad yahay hadduu awel musane ahaa ama awel uu jamc ahaa oo jamcul kusaalim oo kale lama tasmiyey karo mar kale zaydani ma banaana ninaa masalan zaydaan la yidhahda Ah, zaydan hadda ma heshoogani sheiko wax qorqoro kutub laha jir oo zaydan la yidhahdo soo ma had waxaan helnay mid kaloo isna zaydan la yidhahdo laba zaydan iskuma dari karo ma banaana zaydanani in la yidhahdaa ma banaana ah, zaydan hadda lama tasniyey karo ma banaana mid kale haddaan soo helno isna zaydan la yidhaahdo ma lagu dari karo kaasna sidaasaasu cabdimajid zaydan maa la dhihi jiray kaasna sidaasuu zaydan u ahaana kana midka kale zaydan haday labadoodi noo yimaadaan ma dhihi karno jaa zaydanani ma dhihi karno ee waxaan leenahay jaaanaa zaydaanu wa zaydan waa isku cadfayna bay hadda labadooda wa yimaadaan ma la isku tasniyi karo ah, waxaa la maxaa yal markaan horu musama bi ahayo sida musaniya loo ecraabay oo hadda zaydaankan sida musaniya loo eraaba ah, sida musaniya loo ecraaba waxaa shardiya marka inuusan musano ahayn jamcna ahayn oo zaydune haddee haddii la arko ninaa la yidhaha zaydun nin kalena zaydunaa la yidhaahdaa labadooda laisma tasniyey karo zaydunaani lama dhihi karo waxaa shardiga lafdigoona inuu mufrad yahay waa shardiga labaad shardiga saddexaad munakara kan xoogaa qof xoogaa maskaxda inuu dhalaaliyo u baahan yahy waxaa lagu leeyahay isi macrifa lama tasniyey karo maanta o dhan waxaan sheegaynaa zaydan aan leena marka in see wey inaad istiraha dacda laakiin waad fahmi karta waxay tahay zaydan markaad rabto inaad tasniyeydo shuyuucaad niyeysani zaydyaal fara badan adduunka joogaad kusii dhex dayni kadib laba zaydoo zaydiyaalka ka mid aad isku daray zaydani markay noqdaan alaa la gelshaa jaaa zaydan in al ku jirto soomaadag ashaasu waa tacriif ashii mucarifada ahayd wey markii la ayaa la nakireeyey markuu munakar noqday si macriifanimadii loo socosho ashaa loo gelsho ashaa saasaa loo gelsho marka zaydan marka la tasniyeynayo zaydun iyo zayd oo laleeyahy zaydani labadii zayd ay yimaadeen marka la leeyahay waa inaad ogaato waxa weeyaan waa laba zayd oo zaydyaalka ka mid a ah la niyeysaa marka hore laba zayd zayddyaalka ka mida ah. nakiray noqonayan marka saasaa lagu tasniyeyna kadiba alla gelina si macrifanimo loogu xelo waata la raja azaydan azayduna waatana le taasuna waa shardiga saddexaad shardiga afraad maa rukiba waa inaan la iskorsiin tarkiibku mar wuxuu noqdaa tarkiib oo isnaadiya sida taabada sharan kaas waa itifaaq ma banaana in la tasniyaya taabada sharaani ma la dhihi karo o tarkiib masjid hadduu yahayna lama tasniyayo cala laصaxi sida baclabaka baclabakaani ma banaana maxaa soo haray tarkiibkii isnaadiga ahaa waa ka gudubnay tarkiibkii masjigana waa ka gudubnay maxaa soo haray tarkiibkii idaafiga ahaa cabdullaahi cabdiraxmaan cabdulkariim waa la tasniyaya juska horaa la tasniyaya mudaafka waxay leedahay jaaa waxaa yimid cabdallaahi khalaas cabdallaahi aad leedahay ah. jaaa waxaa yimid cabdallaahi waa mufane ogow cabdallaahi ah. waa tasniisany saasuu ku tasniisany haa dhacay maxaa yeele waxay dhaheed cabdaani lilaahi ay ahayd soo maa nuuntii lidaafa loo xadfay cabda allaahi iltiqaal saakinaynaa dhacay oo laamtii oo reeban iyo alifkii oo reeban alifka xarfi cilla waa la xadfay cabdallaahi iska noqo jaa cabdallaahi marka jaaa cabdallaahi qof kasta maxau yaqaan waa fahma inay musanata jaaa cabdallah maxaa yal haduu mufrad halaha ala dhihilahaa cabdullah ala dhihila si mufrad halaha cabdullaahi ala dhihilaha laakiin markaan idhi jaaa cabdallaahi horu ka fahma qofka maxwada yii wuxuu leeyahay cabda maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi inaysan damba ku rafcisnayn oysan xaraka icraabnayn marka cabdaadi alifkii waxaa loo xadfay iltiqaau saakiriin jaa cabdallaahi alaleey ah. marka juska horaa la tasniyeeya juska damba mudaafilayga lama tasniyeeyo hadduu u yahay tarkiibku tarkiibkii ahaa idaafi cabdalkariim iyo waa isku mid cabdilcaziiz iyo kulligood waa saas waa sidaas waaya waa shardiga afraadna saasaan kaga gudubnay shardiga shanaad muwaafiqan lahu fi lafd muwaafiqan lahu muwaafiqan mid isku waafaqsan waa inu nahada fi lafdi xagga lafdiga waxaa la rabaa labada laytu tasniyeynaa inay isku lafdi noqdaan ee cumar iyo ciise iskuma tasniye karti ma banaano abubakar iyo cumara marka la isku tasniyeeya cumaraan aa la yidhahdaa taasoo kale baabu taqliiba la yhahda tasniye saxa maaha waa baabu taqliib ab abun iyo umun aa la isku tasniyeeya maxaa la yidhahdaa abawaan baabu taqliiba la iska yidhaha taas amsun wa qamarun aan laysku tasniyeeya maxaa la ihahdaa qamaraan waxa wey waa baabu taqliid oo kaleeto lisaanun iyo qalamun aan laysku tasniyeeyaa waxaa la ihahdaa alqalamu axad lisaanayni labada caraboo laga hadlo mid ka mid wey qalamku qalamka waa lagu hadlaa ah, soo uma jeedid carabkana waa laga hadlaa marka waxa weeyaan mar haddaan labada lafdi islahayn aysan iswaafaqsanayn maxaad leedahay baabkaanu waa baabu taqliid maahan musanad leeda msane maahan muwaafia i lafdi wlmacnaa waa isku waafaqaa hadday labada lafdi isku lafdi yihiin laakiin aysan isku macnahayn ma banaano haddaan inta noo timaado tidhaahdo ra'aytu caynayni laba indhoodaan arkay oon ku niraa natus oo aad na tusto nin ishiis iyo ilbiyaha qunqula tira labadan indho jeeda waa lagu waa qaldanta ha caynu oo j j oo ah baasiradan wax aragta iyo caynun oo maa iyo hojaariyadii ma banaan in laisu tasniyeeyo ma maqasho waay macnaha waa inu isu waafaqo isimkii mushtaragga ahaa lafdigii mushtaragga ahaa oo dhowrka macno aqbali karay ma banaana laba laba ka mida ah in isku tasniyada maalan waxa weeyaan waxaad leedahay caynaani maxaad ula jeedaa ishii baasirada ahayd wax arkaydid iyo jaariyadi dahab ama ishii baasirada ahayd iyo dahab ma banaana ma banaana waa inay isku macno noqdaan lahu mumaailu waa shardiga toddobaad miya ah, mucraban mufradan munakaran marukiba muwaafiqan fi lafdi wlmacnaa lahu mumaailu sax waa shardiga toddobaad waxaa lagaa rabaa shayga aad tasniyaynayda inuu masal leeyahy ee shayga hadduusan masal lahayn ma banaano in la tasniyeeya hadda allah oo kale ismi ilahi soo maaha ma banaan xaaraan qaطcana waa in la tasniyeeya laa luqatan walaa sharcan nina kuma banaan laa luatan walaa sharcan midna kuma banaan luq ahaan ma banaano mel luqada waa inuu leeyahy sharc ahaanna hadda ma banaano allah in la sheego marka waa inuu mel leey hadda marka haddaad aragto shamsani ama qamaraan dhihi maydid waa taniya maxaa yeele qamar mel male shamsa male ma banaano in la taniyaya sideed lam yugni canhu kayruhu lafdigan aad taniyaynaydo waa inaan lafdi kale kaa deeqin ah, waa inaan lafdi kale kaa deeqin haddii lafdi kale kaa deeqay maba la tasniyeeyo ah, maala bacdun lama tasniyeeyo bacdaan carabiga ka mid maaha maxaa yeelay juz-a kaa deeqayo juz-aani ad leedahay sawaaun lama tasni tasniyeeyo carabiga kuma jirto sawaaani ah, maxaa yeelay siyun oo la macnaha kaa deeqda siyaani ad leedahay laba isku mid a meeshaad dhihi sawaaani laba isku mid a ad ka dhihil sawaaun lama tasmiyey maxaa kaa deeqay siyun bacdi lama tasmiyey maxaa kaa deeqay juz-un lafdiga haddii lafdiga la mid ah oo ku macnaahu tasmiye leeyahay isaga la tasmiyey ma kaasaa lagu kaaftooma markaad la isticmaalaydo kaasaad isticmaalay marka lam yugni canhu kayru sideed shardi soo ma ahan walam yakun kulan kullina waa inuusan hayn kulaani lama yihahdo weligood lamana tasmiye iyada walaa bacdan bacdina way samahayn bacdaani lama yidhaaho toban walaa mustaqriqan fi nafyi nafyiga mid ku maashuubay oo weligiisba nafyiga iska laazimana waa inuusan ahayn nilta ilaahu aad gaartaa alamala hididiilka aad raadayday oo inaad naaxi noqoto ah ilaahay ha ku gaarsiiyo maxaa loola jeedaa walaa mustaqriqan fi nafyi waa asmaada nafyiga laazimta sida dayaar oo kale dayaar oo bimacnaa waaxid ah dayaar asalku waa kullu man bana daara dayaar sida cariin oo kale cariin god bahal wey god kasta libaax ha galo dhurwaa ha galo ha galo bahalkii ahaa bahal kaletoon la mid ah sida uubatada dhammaan cariin aa la yidhahda carabiga wax aan nafyi hayna looma isticmaalo cariin markasta waa in nafyi ka horeeya cariin dayaar waxa weeyaan marka waa in nfy ama nahyi waa in wax ka horeeya kuwaasna lama tasniyayo iyagana koob iyo tobankaas shardiya musanhu leeyahy koob iyo tobankaas shardi uu musanhu leeyahy wa rafcu maa lafdi la godidiis samaytow aad tasniyayday haabitun waa sugnaaday bilif alifuu ku sugnaaday wadaalika misaalkii ka qawlika inaad tidhahdoo kale weeye azaydani labadii zayd kaanaa labadiisayd waxay ahaadeen ma'lafii ma'lafii makaanu dunmidayda wa rafcu maa wa rafcu maa lafdi la godidiisa lafdi la godidiisa hanaytaw aad tasniyayday haabitu waa sugnaaday bilalifi alifuu ku sugnaaday wadaalika mihaalkii ka qawlika inaad tidhaahdoo kale weeye azaydani labadii zayd kaanaa labadii zayd waxay ahaadeen ma'lafii makaanu dummidayda tan waxa weeyaan isimka musanaha ah waxaa lagu rafciyaa alif waa intaas ah, isimka musanaha ah waxaa lagu rafciyaa alif naa'ibatan can idama oo dama ka naa'ib waa intaas waa intaas mutana waxaa lagu rafciyaa alif oo dama ka naa'ib wa nasbu miaalkiina azaydaanidaas wey oo mubtadaa azaydani ah, waa mubtada alifkaasaa lagu rafciya wa nasbuhu nasbu maa lafdiga musanaha la kordhigidiisa wa nasbuhu nasbu maa sanayta kii aad tasniyayday la kordhigidiisa iyo wa jaru maa sanayta kii aad tasniyayday la hoosdhigidiisa kainaani bilya ya ayay ahaadeen ya ayay ahaadeen bigayri ishkaalin qarsoonaasha la-aan xaalo ay ahaadeen nasbaha iyo jerka walaa miraa'in muran la-aan xaalo ay ahaadeen baydkana waxay tahay musanaha calaamatu nasbihiisa marka caamil nasbiya galo waa ya calaamatu jerkiisa marka caamil jaraa galana waa ya wax murana iyo wax qarsoonaashana male khilaaf ma laha maaha waa iska maslada unbaa iska cad oo qarsoonaasho ma waa un saase maslada khilaaf waa leeda oo qaaraaba qaba musanaha xaraka la craaba damaa lagu rafciyaa fatxaa lagu nasbiyaa kasraana lagu jiraa saddexda gorna waa la qadaraa oo marka xaalatu rafcayu joogan alifkaasaa lagu qadaraa damadii xaalatu nasbi markuu joogana fatxadiya ya lagu qadaraa xaalatu waxa weeyaan markuu joogo jarna ya-daasaa lagu qadara laakiin qowlkaas qowlka muxrimiinta u badan yihiin ma wa nasbuhu nasbu maa sanayta kii aad tasniyayday la kordhigidiisa iyo wa jaru jaru maa sanayta kii aad tasniyayday la hoosdhigidiisu kaa'inaani waxay ahaadeen bilyaa-iya bikayri ishkaalin qarsoonaasho la'aan xaalo ay ahaadeen nasbadaas iyo jirkaas ishkaal ashkala dakala fii ashkaalihi waxaa weeyaan ashkala dakala fii ashkaalihi shaygaanu wuxuu dhex galay ashyaadii lamidka ahayd tuke hadduu labaatan tuke kaa dhex galay miyaad ka soo saari kartaa ishkaal waa saas ishkaal waxa weya macnaheedu shaygaanu ashyaa lamiduhu dhex galoo laga garanay saas weeye ishkaal marka ishkaalkanu male weeye ishkaal male oo qarsoonaasho male weeye walaa miraa'in doob la'aan iyo muran la'aan xaal ay ahaadeen nasbahaas iyo jerkaas taquulu waxaad leedahay zaydun zayd laabisun mid xidhan weeye huwa zayd burdayni laba go wa khaalidun khaalidna munطaliqulyadayni labadiisa gacmood waa mid ay furan yihiin oo deeqsi ah taquulu waxaad leedahay daa rabto misaaladii zaydun zayd laabisun mid xihan weeyoo duubsan huwa zayd burdeyni laba go wa khaalidun khaalidna munطaliqulyadayni labadiisa gacmood waa miday sii daysan yihiin oo deeqsi aho gacmihiisaa furan waxa weeyaan indilaaqlyadka waaa loo waa kinaayatun can iljuud inqibaad lyadnana waa kinaayatun can الshuxi wاlbukli marka maxalshaadki wuxuu ka rabaa zaydun waa mubtade laabisuna waa khabar waa isim faacil oo mafcuul bihi nasbisanayo burdaynia mafcuul bihi ah waa la nasbiyo ya-daasa calaamatu nasba u ah ya-da musanana waxaa lagu yaqaanaa maftuuxun maa qablahaa maksuuru ma bacdaha ya-di musanihii oo jaran oo calaamad jarkii laga dhigay yana wuxuu ku miaaliyey wakhalidun munaliqlyadayn labadiisa gacmood waana sii daysan yihin munalia mudaafa ah, alyadayni a ah mudaaf ilayhi ah markaasaa yadaas calaamatu jarkii laga dhigay yadaasaa laga dhigay watalxaqu nuunu bimaa qatuniya min almafaarid ljabri اlwahmi watalxaqu way haleelaysaa annuunu nuuntii nuuntii maksuuradaheedoo hoos dhigneed ee ciwadan cani tanwiini oo tanwiinka bedel ah bimaa lafdigiiyo heleenaysaa qadfu niya la tasniyeeyey huwa lafdiga min almafaariidi mufradyaalkii xaala uu ka mid yahayna la tasniyeeyey lijabri lwahni dacfiga kebidiisa darteedayna u haleelaysaa waxa weya marka uu xaalatu rafca joogo alifaa lagu rafcinaa nuuna haleelayda marka oo ka dabamarayda alifteeda nuuntaasoo kasrisan nuuntaasna waxaa loo keenay isimka markii la tasniyeeyey oo uu tanwiintii waayey iyo xarakadiiya dacfi ku yimid adig hadda haddaad ku dhawqada waa dareemi jaaa zayda waa daciif taagtara naftu kasii socoto ilaa nuunta lagu daro nuuntaasaa nafta usoo celayda soo ma jeedid marka lijabri lwahni dacfiga si looga kabo aan nuuntaas loo heleshiyey oo xaalatu rafcana alifkay ka dambaydaa xaalatu nasbiyo xaalatuljarna ya-day ka dambaydaa ya-daasna waxaa caan ku tahay maftuuxuna qablaha weeye nuuntuna mar walba iska kasrisan tahay sida asalka aha saas mar mar nuuntoo la fadxiyey waa la arkaya watalxaqu way haleeshaa annuunu nuuntu bimaa lafdigii qatuniya la tasniyeeyey huwa lafdiga min almafaariidi qasuni saasaa noo wada qoran oo waxa weeyaan bisukuuni lwaqfi ay saaran tahay laakiin gabay ahaan marka la fiiriyo in fatxa caadiya la saaro saasaa gabaygaba u roonba wa nuunu bima qad min almafaaridi lijabri اlwahni wa nuunu bima qad gabaygu ku socoma nusqooyinka gabal sidaas u qoranna waa jiraan oo bimaa qadfu niya in fatxadii la iska saaro ficilkan majhuulka oo waa la helaa nusooyin saas gabaygana saasa uqro niya yada miyuu shidra yada shidma ma qabtee <laughs> shid meelu ka qabtaa male yade nuunta ka horreyda wey waxa shidan wey nuunta ka horeyda weeye ya-dan shidma qaban karo waayahay watalxaqu way haleesha annuunu nuun bmaa laiqatu iyo la tniyeeyey min almafaarida xaalu ka mid yahay lijabri wahni dacfiga kebidiisa darteeday u haleeshaa baabun i raabi baabun fi craabi اmuhanaa abwaabta waa layska bartaye abyaada un baan carabka marayna in sha allah wrafc waaw lihi sina rafcu mubtada marfuuq bibtidaa waclaamatu raxi damatun daahiraة fi aakhirihi rafcu mudaaf maa is mawsuulin bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fii maxali jari mudaaf ilayhi maa is mawsuulin bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fii maxali jarin mudaaf ilayhi fanayta fanay ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci اlmutaxarik laa maxala lahu min alcraab wa taa u damiiru mutasil mabniyun cala اfatxi fii maxali rafcin faacil wlha damiiru mutaصil mabniyu calى dami fi maxali naصb mafcuul bihi wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi laa maxala laha min alcraab lannaha silaة mawsuuli wاlcayd ila mawsuuli adamiir ladi huwa mafcuul bihi sanayt bilأlif halbaa xarfu jarir alأlif ism majruur bilbaay wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inu wاljumlaةu min almubtadai oo rafcu ah iyo wakhabarihi oo kaa'inun ah laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa ka qawli alkaafu xarfu tashbiihi wa jari qawl ism majruur bاlkaafi wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuuban limubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wadalika kaa'inu wadalika alwaaw lilisinaad daa ismu ishaara mubtada mabniin calى sukuuni fi maxali rafcin lika allaamu lilbucdi wاlkaafu xarfu khiطaabin kaa'inu khabr mubtade marfuuc bilmubtada wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirihi wاljumlaةu min almubtada wkhabr la maxala laha min alcraab lannaha mustanafa qwl mdaaf wاlkaafu damiir mutaصil mabni calى اfatxi fi maxali jarin mudaafu ilayhi azaydani mubtada marfuuq bاlاbtida wcalaamaةu rafci alalifu niyaabatan can اdama lأnnahu muhanan ma naaba fi xarfin xaraka wnuunu ciwad can اtanwini fi ism اmufradi kaana kaana ficl maadi naaqis tarfacu ism wtansib اkhabra mabniy calى اfatxi la maxala lah min اlcraab wاlأlifu damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali rafcin ismu kaana mlfi khabru kaana mansuub wcalaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى ma qabla ya اlmutakalimi manaca min duhuri ishtaغal maxali bxarakati اmunaasaba mlfi mudaaf ya mutakalim mudaaf ilayh mabniin calى sukuni fi maxali jarin wاljumlaةu min kaana wasfiha wa khabariha fi maxali rafcin khabru mubtadey oo azaydani ah wاraabitu baynahuma adamir ladi huwa ismu kaana wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi fi maxali naصbin maqul اqwl ونصب الواو حرف عطف نصب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نصب مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر وجره الواو حرف عطف جر معطوف على النصب والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره جر مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه بالياء الباء حرف جر الياء اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائنان كائنان إلا مبتديه مثنى ولا سو عطف لبا marka waa inuu khabarkuna mudaabiqeeya كائنان والجملة من المبتدأ oo ah والنصب وجره iyo وخبره oo كائنان ah لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة ورفع ما صنيت بالألف بغير الباء حرف جر غير اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنين حال من حال من الضمير المستطر في خبر المبتدا كائنان ضمير كده على حالينا كائنين ده ان سو قدر كائنين ان كنت تعالجنay waxa weyn bغير jamjuurkan كائنين daas waa ismu xaal saaxiib xaalna waxa uu ah كائنان da faacilkeed oo كائنان da aan soo qadarno khabarka faacilkiisa saaxiib xaal غير مضاف إشكال مضاف إليه مجهول وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره ولا مران الواو حرف عطف لا زائدة لتأكيد النفي مراء معطوف على إشكال والمعطوف على المجهول مجهول وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره تقول فعل مضارع مرفوع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 ضمة ظاaهرة في آkخره منطلق خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخره منطلق مضاف اليدين مضاف إليه مجرور وعلاaمة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نياaبة عن الكسرة لأنه مثنى ما نر في حرف حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجملة من المبتدأ oo khاaرج ah iyo وخبره oo منطلق ah في محل نصب معطوفة على جملة زaيد lاaبس بردين وتلحق الواو للاستنهاab تلحق فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره النون فاعل تلحق مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة بما الباء حرف جر ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر الجر والمجرور متعلق بتلحق قد ثني قد حرف تحقيق ثني فعل ماضي مبني للمجهول وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفتحا أنه iska saaranay سكونكان maba ka أقبلin مبني للمجهول وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على ما والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو النائب الفاعل الثني من المفارد من حرف الجر المفارد اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من نائب الفاعل الثني لجبر اللام حرف جر جبر اسم مجرور بالله وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالتلحق هري الآب جبر مضاف الوهن مضاف إليه مجهور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم